bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli illah wcla aalihi wصaxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu salix bn cabdillahi alcusaymi gafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kuli minhum ila sufyaan bn cuyayn can amr bni diinaar can abi qabusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alraximuuna irxamhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxmakum man fi sama wmin raiq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usuuli lmutuun khasatan usuuli xadiid almustafa wrasuuli mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl walajl fahada huwa almajlis athaamin cashar min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi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 ayuu baabkan u baab yahay weyaan baab lkhawf baqitaan alla laga baqa subxaana wa tacala ayuu baab yahay qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi subxaana wa tacala wa iyaaya aniga un oo rabbi ah oo ilaah ah oo casa wajalla ah farhabuun iga baqa muminiintiyey iyo khalqigiiyow ani iga baqown aljinnu walinsu wa qaala tacala allah wuxuu yidhi weliba ayaddan waxay la hadlaysaa khaasatan muminiinta laakiin guud ahaanna ummaddu waa la hadlay wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi ina badsha rabbika rabbiga nabi allow qabashadiisa la shadiidunoo mid aad u daran weeyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wakadalika sidaasoo kale hore loo qabtay wakadalika ay kamaa caaqabna wacadabna wantaqamna min alquruuni asaabiqa wa min alqura asaabiqa wakadalika sidaasoo kale ayaa waxay ahaatay ahdu rabbika rabbiga qabashadiisa ayay ahaatay weyaan sida qolyaha loo qabtay ayaa rabbiga qabashadiisa haddana ay ahaatay weyaan idaa goortii ahada uu qabta alqura ay ahlulquraa dadka qaryada degan uu qabto wa hiya daalimatun qaryadaas ayadana ay tahay mid dulmi la imaaday oo rabbi subxana wa ina akhdahu alla qabashadiisa aliimunoo mid aad u xanuun badan shadiidun aadna u daran weeyaan inna fi dalika arinka isaga ah la aayatan calaamo wuxuu u yahay iyo daliil wuxuu yahay iyo waana qaadasho wuxuu yahay liman duul ayuu yahay khaafa ka baqa cadaaba alaakhirati cadaabka aakhara dalika arrinka asaga yowmun waa maalin oo majmuucun loo soo kulmin doona lahu yowmka asaga annaasu dadka loo kulmin doona wadalika arrinka isaga ahna yowmun waa maalin oo mashhuudun lasoo xaadiray weeyaan oo aad mashhuudun lasoo xaadiri doono oo la jooga oo qof laga tegi doona ayna jirin wama nuahiruhu wamaa nuahiru uma dibdhigno ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala ila liajalin muddo oo macduudin la tariyey mooyane muddo tirsan oo kooban ayaa loo dibdhigay maalintaas qiyaamo weeyaan yowma maalin yatii uu imaan doono qiyaamada ay imaan doonto weyaan yowma yatii maalinta yowmka qiyaama uu imaan doono ay laa tatakalamu ma doonta nafsun naf ma hadli doonto ilaa biidnihi idinka alla unbay ku hadli doontaa nafta loo idmo unbaa hadli doonta maalinta yada fa minhum nufuustii waxaa ka mid ah, ama dadkii mid ah shaqiyun mid ahlu naar ayaa ka ah, wa saciidun mid duroobay oo ahlu janno ayaa ka mid ah oo liibaanay weeyaan min ahli asacaada faama aladiina kuwii ama wixii shaquu dhurdursadeen oo muxuu naarta iyo beleda muxuu ahay mutaysteen fa fi naari naar ayay ku dhex sugan yihiin weyo naar baa la gelin doonaa lahum ayaga waxaa u sugnaaday fiiha naarta gudaheeda zafiirun sawt iyo dhawaaq ama neefsi muxuu ahaa gudaha ka soo baxa zafiir neefta qofku ka saaro labada muxuu ahaa waxaa weyaan sambab oo kasoo saara ayaa layidhahdaa oo gudaha kasoo soo baxda zafiir ayay leeyihiin oo weliba dhawaaqu la socda wa shahiiqun iyo muxuu ahaa neefti iyo dabeeshii oo gudaha la geliyo qofka dee markuu muxuu aha taaha oo aad u murugaysan yahay xanuun badan uu haayo uu aad u dhibaysan yahay saasoo kale ayuu dhahaa marka zafiirka waa dabeesha soo baxayso oo xanuun iyo muruga iyo tirayan la soo baxayso shahiiqana waa neefta la qaadana oo qofkuu qaadana saasoo kale ah weyaan zafiirun wa shahiiq oo naarta gudaheeda ay ku leeyihin ciyaadan billaah nacam waqaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wayuxadirukum allahu alla wuxuu idinkiga digayaa nafsahu ciqaabkiisuu idinkiga digayaa wuxuu leey war idin ciqaabine isilaaliya oo hadambaabin ayuu rabbigeen idinla hayaa subxaana wa tacala wayuxadirukum allahu rabbigan wuxuu idinkiga digayaa allahu alla weyne nafsahu naftiisu idinkiga digayaa weyaan iyo cuquubadiisa wa qaala tacala alle wuxuu yidhi yowma maalin xusuusi dadka u sheeg oo kuwaani yafiru ka carari doono almaru qofka min akhiihi walaalkiisa uu ka carari doono wa ummi hooyadiina ka carari doono wa abiihi aabihiin ka carari doono maalinta ida xasuusanabi allow iyo wa saaxibatihi uu aad ku jeclaa iyo wa baniihi uu ka carari doono weyaan likulli mri'in qof la arka oo minhum ayaga ka mid a ah yowmaidin maalinta ayada shanun arrin baa yuqniihi deeqda weyaan nin walba arrin deeqda oo mashquulisa ayaa waxaa weeyaan maalinta ayada asiibtay likulli mri'in minhum yowmaidin shanun yuqniih caaishana waa insha allahu tacala radi allahu tacala anu ardaha su'aal ay nabigu weydiin doonta ayaa noo imaan doonta oo arrintan ayaddan aad u fasiri doonta waqaala tacala rabbigan wuxuu yidhi yaa ayuha naas wardadaw ittaquu ka baqa rabbakum rabbigin ina zalzalata saacati saacadda qiyaama gelgilashadeeda iyo burburka ay la imaan doonta iyo mxuuah giriirka ay samayn doonta shay-un waa shay cadiimun aad u weyn yowma maalin oo tarawna aad arki doontaan tadhalu iyadoo ay hilmaamayso kullu murdicatin mid mid alla midii wax nuujinaysay kulla murdicatin mid alla mid wax nuujisay camaa wa tadacu ay dejin doonto oo ay muxuu dhali doonta kullu daati xamlin mid alla midii u saaxiibka ahayd muxuu uurna kullu daati xamlin uur mid kasta u saaxiib ahayd xamlaha uurkeeda ay dejin doonto ayadoon xataa ka warqabin watara ad arki doonta annaasa dadka sukaara iyagoo wada khamraysan oo darogaysan wamaa hum aynan ahayn bisukaara kuwa darogaysan oo khamraysan aynan ahayn walaakiin warka lagu laabay cadaab allaahi cadaabka alla ayaa shadiidun aad daran oo dadka daroogeeyey oo saa u gala weeyaan waqaala tacala rabbigan wuxuu yidhi waliman khaafa qofka ka baqa maqaama rabbihi rabbigiis hor istaagiisa qofka oo waxaa weeyaan kadibna naftana xumaanta ka reeba wanaaggana la imaado jannataani laba janno ayuu leeyahay rabbigeeni subxaana wa tacaala alaayaat aayado badan ayaa muxuu ahay oo takhwiifka iyo cabsigelinta kusoo arooray ayaa kitaabka alla labada gebi ka ah weyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi waaqbala wuxuu qaabilay bacdum barkood calaa bacdin barka kale ayuu qaabilay yatasaa'aluuna iyagoo isweydiinayaan qaaluu waxay yidhahdeen inna annaga kunaa waxaan ahayn qablu horan fii ahlinaa ahalkanaga dhexdiisa iyo reerkanaga iyo meeshii aan ku nooleennay mushfiqiina kuwa rabbi ka baq ayaan ahaynay waa ahlu khayrkii wanaagii qolyaha iswaraysana ahlu jannada ahaa rabbi subxana wa tacala sacaadii khayrka uu siiyey cabsidaas ayaan intaan adduunka ku sugnaynay ayaan ku noolaynay famana allaahu ilaahay baa nooga nicmeeyey calaynaa dushanaga oo nicmo na minna iyo nicmo ayuu rabbi calayna dushanaga uu nicmey weyaan famana allahu ilahay baa nicmey calayna dushanaga oo waqaana wuxuu naga ilaaliyey oo naga dhowray cadaaba asamuumi cadaabka jahannama ayuu naga ilaaliy weyaan cadaabka aadku daran samuumka marka ismun min asmaai jahannama ayaa lagu fasiraa waxaa weyaan cadaaba asamuumi ee cadaaba naarna waa lagu fasiraa tafaasiir kalena waa la saara waa cadaab aad u dhib badan weyaan ilahay ina anaga kunaa waxaan ahnay min qabl horaan nadcuuhu rabbi kuwa tuuga oo barya oo caabudo ayaan ahanay inahu alla weyne huwa isaga albaru waa baari oo muxuu ahay wanaag badan oo wanaag samayn badan oo nicmayn badan alraxiimu naxariis badan weyaan walaayaatu ayadahu fi lbaabi baab ku sugan kaiiratun aad bay u tiro badan yihiin jiddan aad iyo aad macluumaatun aadna waa loo yaqaana weyaan walgaradu ujeedka aan halkaan u keennayna alishaaratu inaan ishaarno ilaa bacdihi aayadaha qayb ka mid inaan ishaarno waqad xasala walxamdu lilah ilahay fadligiina waa xasila arrintayd oo aayadihii muxuu ahaa dadka cabsigelinayay qayb ka mid waan ishaarna ayuu leeyahy mualifka raximahullah wama axaadiista nabigeena miya fakaiiratun jiddan ayadana aad bay u tira badan yihiin weyaan minha waxaa ka mid ah, a fanadkur waxaan sheegaynaa minha xag ayada minha iyada xaggeeda arafan araf baan ka sheegaynaa wabilaahi alla weyne ay atawfiiqu waafajintana alla xaggiisa ayay ka ahaatay weyaan wabilaahi tawfiiq xadiidka saddex boqol iyo lixii sagaashanaad wcan ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abdulah bn mascuud xadaanaa rasuulu llaahi sal allahu aleh waslm rasuulka alla ayaa noo sheekeeyey wa huwa nabiga allan asaadiqu kii runta badnaa wey almasduuqo loo rumeeyo weyaan asaadiq lmasduuq wuxuu nabiga sheegay marka xadiidka muxuu ahaa ina axadakum midkiin yujmac waa la kulminaya khalquhu abuurkiisa fii batni ummihi hooyadii calooheeda arbaiina yowman afartan maalmood nudfatan xal uu yahay muxuu ahaa in yar oo candhuufa weyaan uma intaa kadib yakuun wuxuu ahaada calaqatan xinjir ayuu ahaada mila dalika in yarhinjirmdhiig yar oo fadhi ayuu ahaada uma intaa kadib yakuun wuxuu ahaada mudqatan in yaroo mxuu ahay gobol yaroo hilib ayuu ahaada mila dalika afartankaas oo kale waa boqoabaaauma intaa kadib yursal waxaa loo dira ilayhi isaga almalaku malag baa loo dira fa yanfuqu wuxuu ku afuufa fiihi isaga aruuxa ruuxda ayuu ku afuufa wayu'maru kadibna waxaa la faraa malagii biarbaci kalimaatin bikatibi arbaci kalimaatin afar kalima inuu qoro ayaa la faraa weeyaan bikatbi risqihi risiqiisa inuu qoro iyo wa ajalihi goortuu geeriyoona ajashiisa inuu qoro iyo wa camalihi camalkiisa inuu qoro iyo wa shaqiyun mid dhurdarsaday oo ahlunaar inuu yahay aw saciidun mid uroobay oo ahlujanna inuu yahay inuu qoro ayaa la faraya weyaan allahu akbar fawladii allih baan ku dhaartay laa ilaaha ilaaha uusan jirin xaq lagu caabuda hayruhu asaga midaanan la yacmalu wuxuu shaqaystaa bicamali ahli ljannati ahlujanna camalkeed ayuu shaqaystaa xataa maa yakuunu ilaa ay ka ahaanin baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynaha isaga iyada dhexdeeda ilaa diraacun dhudhun qadarkeed ilaa jannada uu qadar mxuu ahay dhudhun ka gaara weyaan kadibna fayasbiqu waxaa ka hormara oo ka dhaqa calayhi isaga alkitaabu kitaabkii ayaa ka hormaray weyaan fayasbiqu calayhi alkitaab fayacmalu kadibna wuxuu camal falaa bicamali ahli naari ahlunaarka camalkiisuu mowdkiia ugu yimaada isagoo xumaanta ku jira ciyadan bilah fayadhuluha kadibna mxuu ahay naarta ayuu galaa wain axadakum midkiin la yacmal wuxuu camal falaa bicamali ahlinaar ahlinaar camalkiis ayuu camal falaa xataa maa yakuunu ilaa uusan ka ahnin baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynaha ila diracun dhudhun qadarkiis mooyane oo fayasbiqu kadibna waxaa ka hormara oo ka dhaqa calayhi alkitaabu kitaabka ayaa ka hormara weyaan oo fayacmal wuxuu camal falaa bicamali ahli janna fayadhuluha waa galaa weyaan xadiidkan waa xadiid aad runti qofku cabsi geliyo oo laga yaabo qofki inuu khayr badan iyo wanaag badan ku jiro waxaa weyaan kadibna gadaal dambana xumaan lagaga khatimo laakiin qalbiga waxaa qaboojini riwaayaad kale oo xadiidku uu leeyahay ayaa qaboojini qalbiga oo riwaayaadka maxay yihiin nabigeena sal allahu alay ali waslem wuxuu yidhi fayacmalu bicamali afwan fii ma yadhar lilnaas riwaayaad kale weeyaan camalka uu samaynaa bicamali ahli janna fii ma yadhar lilnaas sida dadka u muuqata salaadii iyo khayrkii iyo wanaagii la imaanaya dadka saasaa u muuqata laakiin baab kale ku jira macnaheeda waa saas qalbigiisiyaa meel kale jira bala kale ayaad samayna oo wanaagga aad samaynaa aad iyo aad u burburiyo laakiin dadka waxaad u muujisanaya inuu waxaa weyaan inuu wanaag samaynaa tan kalena waa cagsi oo waxaa weyaan sida dadka u muuqata xumaan inuu ku jira u muuqata laakiin sida asalka ah, oo saxda ah, oo dhabta ah ku jira weyaan saas waa marka culimada ay marka mxu dadka qalbigu u qaboojiyeen nabigan uu sheegay sal allahu aleh waslm riwaayaad kale nacam muttafaqun caleyh xadiidka waa laisku waafaqay saddex boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad xadiidka ah wa canhu waxaa laga wari ah, ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi abdullahi bn mascuud yuta qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam yu'ta waxaa lala imaan doonaa oo la keeni doonaa bijahannama jahannama ayaa la keeni doonaa yowma idin maalinta iyada laha iyadoo u sugnaatay sabcuuna alfa zimaaman toddobaatan kun oo xerag ayadoo ay ku xihan zimaamka sanka marka laga duro neefka geela bahasha laga geliyo ayaa zimaam la yidhahda laakiin guud ahaan waxaa culimmadu isticmaali jireen hogaan hogaankaas oo mxuu aha iyadoo la hogaaminay laha ay u sugnaat sabcuuna alfa zimaamin kun oo mxuu ahay eh, hogaan weyaan maca kulli zimaamin hogaan la arka iyo xerag kasta sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag ayaa ku dhegan yajuruunaha weliba way jiidayaan weyaan maalinta qiyaama saasaa loo keeni doonaa rawaahu muslim inta iyada waxaa lagu cadaabi doonaa basharkan daciifka oo qannayar haddii ay qabata u gegsan karin ciyadan bilah xadiiaad an nucmaan bashiirin radi allahu tacala anhu qala wuxuuhi samictu rasulah baan ka maqlay sal l slm yquul nabigola ina ahwana ahli naar dadka ahlu naarka kan ugu fudud cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo la rajulun waa nin oo yuudacu la dejin doono oo la saari doono qadamayhi labadiisa gomadood akhmas qadamayhi labadiisa raysmadaarto gomadaha fii akhmusi qadamayhi labadiisa gomadood raysma daartadooda mxuu akhmuska marka lugta saa cagta loo dhiga intaa yaroo muxuu ahaa bannaan halkaas yaroo dhulka aanan taabanaynin raysmadaartada la yidhahdo ahmuskaas halkaas ayaa ahmus la yidhahdaa marka halkaas meesha ayadaa waxaa loogaga dhejinayaa ciyaadan billaah jamratan dhuxul baa lagaga dhejinaya oo naar lagaga dhejinaya ciyadan billah dab kale iyo cadaab kaloo haya ma lahan inta ayada bas weeyaan larajulun waa ninoo yudacu la dajin doono fii qadamayhi labadiisa gomadood raysmadaartadooda raysmadaartadooda jamratan laba dhimbilood ayaa laga saari doonaa kadibna yaqlii waxaa ka burya oo ka hura minhumaa labadaas muxuu ahaa dhimbilood ama dhuxulood dimaaquhu maskaxdiisa ayaa saa u burisa weyaan billah maa yaraa ma arka ninka asaga anna axadan qof ashaddu inuu ka yahay minhu xaggiisa cadaaban xagga cadaabka inuu kaga daran yahay uma malay umana arka weyaan wainahu isagana la ahwanhum kan ugu fudud cadaaban xagga cadaabka weyaan dad baaba naarti kudhex jiraba ciyadan bilah muttafaqun caleyh cadaabkaas marka khatarta in laga digtoonaado oo laga baqo waa shay runtii lagama maarmaan ah xadiidka saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaalaad muttafaqun caleyh xadiid saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaalaad wacan samurata bni jundubin radi allahu canhu ana nabiy allahi nabiga alla sala allahu aleyh waslem qaal wuxuu yidhi minhum ahlunaarka waxaa ka mid ah man ayaa ka mid a ah, taahuduhu ay u gaari doonta annaaru naarta ilaa kacbayhi labadiis hanqawoy bay gaari doontaa labadaas hanqaw gaari doontaa kow wa minhum waxaa ah, man ta'hudu qof u gaari doonta ilaa rukbatay labada jilibay u gaari doontaa naarta ciyadan bilah wa minhum waxaa ka mid ah, man ta'hudu qof u gaari doonto ay u qaban doonta ilaa xujzatihi meesha uu ka xirto ay naarta gaari doonto weyaan mara xirka ilaa u gaari doonto weyaan wa minhum waxaa ka mid man ayaa ka mid ah ta'hudu ay u gaari doonta ay u qaban doonta ilaa tarquwatihi laftaas lafkalxanka hadda lafkalxanka halkaas weeyaan laba lafood iyo halka ay u gaari doonta ayaa ka mid nabiga sal allahu aleh ali wasalam ciyadan rawahu muslim alxujzatu xujzada miqcadu lizaari hoosguntiga meesha laga xiro weeyaan taxta surati oo xudunta ka hooseeyo wtarquwatuna bifatxi taai tada oo la kordhabay wadami lqaafi qaafta oo la godo hiya alcadmu waa lafta laftaasoo cinda thaqri naxri halkaas muxuu ahaa dhuunta ah meesha ay dhuunta ka godan tahay agteeda ku taalla weeyaan waliliinsaani biniaadamkana wuxuu leeyahay tarquwataani way kalxanka ku taalla laba kalxan ayuu leeyahay weyaan fii jaanibiy naxri dhuunta labada dhinacan kaga taalla qaybta hoos weliba khaasatan xadiidka afar boqolaad wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sal allah aleh ali waslem qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm yaquumu naas dadka baa istaagi doona lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ay u istaagi doonaan waa rabbigan subxana wa tacala waa maalinta qiyaama xataa yaqiiba ilaa uu ka kudmo ood kaga libdhado ood kaga qarsoomo axadakum midkiin fii rashxihi dhididkiis kaga qarsoomo oo ka gaarta ilaa ansaafi udunayhi labadiisi mxuu ahaa dhagood nuskooda amaba qaybtada hoose ilaa mxuadhididka uu qof ka gaara intaas ayaa rabbi loo taagnan doona wa tacala fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina sana konton kun oo sana maalin qadarkeed yahay la taagnaan doonaa ayuu rabbigan le subxana wa tacala maalintaas marka qoraxdin waxaa la gaarsiin doona sida noo imaan doonta qadra miil aad baa loo soo dhawayn doonaa maalinta ayadana waxaad ogaataan ikhwani fillah dad baa wuxuu dhigi doonaa manaabira min nuur jacalana allahu tacala minhum wwaalidiina wajamiic almuslimiin muttafaqun calayh wrasxu alcaraqu waa dhididka weyaan xadiidka afar boqoliyo koobaad wacan anas bn maalik radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi anas khaطabanaa rasuula rasuulka alla noo khudbeeyey khudbatan khudba ayaad noo khudbeeyey maa samictu aanan maqlin milhaa mid ayada la mid a qatu weligay aanan maqlin xanuunka iyo culayska ay leedahay faqala nabig wuxuu yidhi sal lla l slm low taclamuun haddii aad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogsoonahay haddii aad ogaan lahaydeen ladaxiktum waxaad qosi lahaydeen qaliilan in yar baad qosi lahaydeen wala bakiitum waad ooyn lahaydeen kaiiran in badan baad ooyn lahaydeen faqataa waxaa daboolay asxaabu rasulilah rsulka sal l sl asxaabtiisa wujuuhahum wajiyaalkooda ay dabooleen dhalkii ay wateen ay ku dabooleen walahum ayagana waxaa u sugnaaday khaniinun oohin sanka ka soo baxaysa oo sanqada ay ka oynayaan ayagoo la weyaan sawd baxa oo ayagoo la ay wejigooda dabooleen oo khudbadii nabigu ahri sal slm iyo xanuunka uu sheegay iyo naarta uu sheegay iyo aqlaalta uu sheegay iyo culayska imaan doona nabigu uu sheegay saxaabada nabigeena sal allahu aleh wasalam khaniin ba u sugnaa ayuu leeyahay ninka la yihahda anas bin malik radi allahu tacala anhu arda muttafaqun calayhi xadiika waa la isku waafaqa w fi riwaayatin balaqa rasuul allahi rasuulka alle waxaa gaaray can asxaabii asxaabtiis waxaa kaga soo gaaray shayun shay baa ka soo gaaray xoogo warar ay sheegeen in ka soo gaaray fa khataba kadibna waa khudbeeyey oo fa qaala wuxuu yidhi curidat waxaa la bandhigay oo lii tusay calaya dushayd waxaa lii soo bandhigay aljannatu iyo wannaaru ayaa lii soo bandhigay or arka falam ara arkin kalyowma maantii oo kale maan arkin fi lkhayri khayrki washari shar iyo khayrba maanta inta khayr aan arkay inta shar oon arkay weligay ma arkin weyaan maalinta oo kale muxuu ahaa maanta inta khayr oon arkay oo shar oon arkay wax sahlan ma aha weyaan waxaadu culusaan arkay wlow taclamuun haddii aad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogsoonahay ilaa daxigtum waad qusi lahaydeen qaliilan in yarbaad qusi lahaydeen bakaytum waad oyn bakaytum waad oyn bakaytum tii hore bakaytum baan sooma walaa bakaytum waad oyn lahaydeen in badan weeyaan famaa ataa ma ma imaanin oo sooma marin l aaabi aabtii sal alahu ale waslam yowmun maalin ashadu ka daran minhu xaggiisa sooma marin weyaan oo murug iyo oohin iyo tiiraanyo iyo baqitaan maalin maalinta lamid sooma marin weyaan auu waxay dabooleen saxaabada nabigeena sal allahu aleh ali wasalam ru'uusahum walahum waxaa u sugnaaday khaniinun khaniin baa u sugnaaday sanqada ka soo baxaysa weyaan alkhaniinu bilkhaai lmucjama huwa albukaa wa oohin maca oo mxuah qunna ay ku jirta asxaabu tajwiidka aad baa u yaqaana qunnada sooma waintishaaqi sawti sawtka oo mxuu ahaa laga soo mxuu ahaa qaato min alanfi sanka laga soo qaato weeyaan xadiiaaaad wacan miqdaad radi allahu tacala anhu qal wuxuu yidhi samictu rasulah baan ka maqlay sal l slm yquul nabiganoo lah tudna waxaa lasoo dhowayn doonaa ashamsu qoraxda lasoo dhowayn doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyama min alkhalqi khalqa loo soo dhowayn doonaa xataa takuuna ilaa ay ka ahaato oy ka soo gaarta minhum xaggooda ka miqdaari miilin miil qadarkiis ila ay ka soo gaarta weyaan qaala sulayman wuxuu yidhi ibnu caamirin alraawi ka wariyey xadiidka can ilmiqdaad saxaabi ka wariyey fawallaahi baan maa yacni bilmiil nabiga miil wuxuula jeedo ma garan kara uu yidhi masaafat lardi arada masaafadeeda miya oo miilka la yaqaanay oo hadda miil waa taqaana waa kilomitr iyo wax yar weeyaan soo ma ayib alladii kaas masaafada arada miya oo hadda annaga miilkaasaan u naqaana laakiin miilka wakhtiga asaga ahayna way ka duwnaa waa ka duwnaa miilka hadda aan naqaana ma ahayn wuu ka badnaa weeyaan am ilmiilu miilka alladii kimiya tuktaxalu lagu indhakuula bihi isaga alcaynu isha lagu indhakuula miya oo mxuu ahaa qalab indhaha lagu indhakula oo miil la ayaa jira weyaan intaas miyaa la soo gaarsiin doona halkaasaa la soo dhigi doona mise waa masaafadii weyaan hadda intee jirtaa mxuu ahaa qoraxda ragga baabkaas aad ku yaqaan meeqa inoo jirtaa qoraxda <laughs> kun iyo an boqoloo meel noo jirta <laughs> ya naam xisaabaha casrigaan u baahana raggaan muxuu ahaa baabka cilmigaas bartay ya meeqayd jirtaa ya jamiil raggii waxay yaqaaneen waa maqan yihin alayidhi caawa baabkaas khaasatan baabkaas ragga ku fiicnaa caawa roobkaaxa yihin alayidhi ameedna may u taallaa marka ayib marka waxaa weyaan miilka ma garan yidhi falamara cafwan wuxuu yidhi sulaym ninka la yidhahdo fa wallahi baan ku dhaartay ma adri moogi maa yacni bilmiil miil wuxuu la jooda ama maylka amasaafat lardi am ilmiil aladi tuktaxalu bihi alcayn qaala wuxuu yidhi fayakuun naas dadku waxay ahaan doonaan calaa qadri acmaalihim camalkooda qadarkiisa ay ahaan doonaa fi lcaraqi xagga dhididka nin walba mxuu camalkiisa iyo mxuu wanaagiisa iyo muxmaantiisa ayaa xagga dhididkan u gaari doona weyaan fa minhum waxaa ka mid marka man yakuunu qofu ahda ilaa kacbayhi labadiis hanqow qofa ugu gaara dhididka minhum waxaa ka mid ah, man yakuunu qofuu ahaado caraqii dhedidkii ilaa kacbayhi labadiisa ah, mxuu ahaa jilbood weyaan wa minhum waxaa ka mid ah, man uu ahaado man ayaa ka mida yakuunu ahaado ilaa xiqwayhi labada mxuu ahay mara xirasho halkaas qofuu mxuu aha uu gaaro weyaan wa minhum waxaa ka mid man ayaa ka mid a yuljimhu uu mxuuha xakameeyo alcaraqu dhididka iljaaman xakamayn oo halkaas uu u gaaro weyaan hogaamiyo wuu ku ishaaray biyadihi shariifa gacantiisa wanaaga badnayd ilaa fiihi afkiisa ku ishaar nabiga sal ala slam saasuu yidhi weyaan halkaas dad u gaaray ayaa jira marka horaan waxaan u sheegnay rawaahu muslim horaan waxaan u sheegnay caraqaas maalinta qiyaamo iyo waxaan isku shabahayaa arrin annagana haysata somaali haddii ana alqabaliya qabyaaladda ninka ugu yar agee u joogtaa ya qofka ay u joogta halkaas waa qof aad iyo aad u liibaanay qofka ay u joogta mxuu ahaa haqowga ay u joogta halkan ay u joogta hada muflixun waa qof liibaanay marka mujtamac somalia loo fiiri dadka qaarna xaggey u joogtaa jilbahay u joogtaa dadka qaarna xaggey u joogtaa ragga qaarna halkaas ay u gaartay intaas ayagu waa dhaafsan yihin marka wa minhum man aqraqathum alqabaliya faqatalathum imisaa qofoo qabri ugu jirta qabyaalad iyo sabab ay keensatay sooma badna ikhwani fillah ama iyagoo mxuah qabyaalad u dagaalamayaan marka caraqaas qiyaama iyo iyo qabyaaladda soomaaliyeed waxaa weeyaan taqriiban wajhu shabah badan ayay leeyihiin aad u badan ayay leeyihiin weyaan marka qofkan qawyaa u jooga baasha u joogta ilaha ku mahday subxana wa tacala falyaxmad illah leanna waa socon karaa xataa kan jilbaha weli waa roon yahay oo tallaaba qaadi karaa laakiin qofku markay mar maxog u soo gaarto xag waxaad u baahanaysa haddii biyo ay maxog kuu qabtaan soo arrinta ma adkaanaysa markay halkaan soo gaaraan neeftaaba kugu xiran maxaad haysaa marna waad liqi marna waad saas maad leedawn waad rafaadi ya marka inaad wax qabsatay inaad wax kaloo ku fikirta ma gaaraysid marka laa shaka baabka isaga waa baab culus u baahan runtii mucaalajo badan iyo cilaaj badan in qofka muminka ah aad sameeyo weyaan nacam eh, qabyaaladda iyo qabiilkana farqi weyn baa udhexeeya silaturaximka iyo qabyaaladana waxa udhexeeya muxuu ahaa farqi badan eh, marka wax badan baa laba gacmood baa taagan ya sheekh ninkan he fadl boqol iyo boqol iyo konton milyan xagee ka keenta sheekh ma masdaruka sheekh gogol sheekh gogol ma runtiisa mise waa beentiis boqol milyan milyan oo kilomiter ay qoraxda noo jirta calaa riwaayati sheekh gogol <laughs> ma garateed marka milyan oo kilomiter ay noo jirta ikhwaani fillah oo qadra miil hal mayl iyo wax wax yar ka dhaafsan la keeno waad garan kartaan marka ayadoo intaa noo jirta haddii ay kuleylkaan aad aragteen ay nagu hayso ay dhibka aynagu qabanayso oo intaana hadda gurye iyo dallado iyo hadda xaflad in la qabto haddii ay noqoto meel bannaan lagu qabto ad wax teenda la taagaa somaad arkin intaas qoraxdan yaro nairobi weliba meelaha ugu qabowa ka ah ayaa laga taagi marka marka intaana waa jirtaa boqol iyo oo kilomitr haddii halkaa la keeno marka warrama ikhwaani fillah waa arrin runtii aad u xanuun badan oo qofka baqdin badan gelin karta xaqiiqatan nacam xadiidka afar iyo saddexaad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal l slm qaal wuxuu yidhi caraq waxaa dhidi doonaa naas dadka yowma alqiyamati maalinta qiyaama xataa yadhaba ilaa uu ka tago caraquhum dhididkooda fi lardi ardada sabciina diraacan toddobaatan dhudhun ilaa uu ka gala weeyaan kow kadibna wayuljimuhum uu xakameeya qaarkood uu xakameeya xataa yabluqa uu ka gaaro aadaanahum dhagahooda ka gaaro weyaan iljaamka dhagaha iyo iljaamka taqriban waa iswadan weliba dhagaha mararka qaar sii sarreey weyaan sii sarrayn kara nacam allah almustacaan muttafaqun caleyh xadiidkan oo la isku waafaqa weyaan wamacna yadhab fi lardi ay yanzil wayaquus wuu degi wuuna dhex timbani dhididkii dadka ka baxay ayaa toddobaatan dhul dhulka geli kadibna marka dhulka uu dhargo ayuu soo baxaya kadib uu bilaabaya inuu hanqawga gaaro inuu jilabka gaara inuu maxoga gaara inuu iljaam iyo xakamayn u gaara haakada ilaa dhagah u gaara weyaan subxaan allah wacanhu waxaa laga wariy laakiin waxaa bishaara ikhwaani fillah rajada inoogu imaan doontaa insha allah tacaala dad baa manaabir min nuur wakaraasim nuur rabbi subana wataala udhigi doona taxta dili carshi sabcatun yadilhum allah fii dilihi yowma laa dila ilaa diluh nin walba marka korsigiis ha adkaysto nin walba todobada haddii mid ay ku dhaaftay mid kale ku bood haddii ay midlaba ku dhaafeen tan ku bood haddii ay saddex ku dhaafeen mid ku bood afar mid un ku dheg walow mxua mid kale haddii aad wayd inaad muxuu ahay nin aad tirahdo war ilaha tirsan ku jecla oo dakab ku tiraha wax kas hadduu xataa ilkaha kaa jabiyo adoon jacaylkiisa gacanta ku hays ya korsigaada marka haddii diyaarada la raaci layidha ama baabuura la raaci layidha korsigana waa taqana nambar u leeyay lixdan korsiga baska ah, muxuu u leeyahay diyaaraddana kuraas waxay leedahay ayadna saas oo kale ah. marka inaad goosato ood haysato marka toddobadaas sinfi mid korsi kuraasta qaybood qayb ka ah in qofku inuu goosto inuu ka shaqeeyo xaqiiqatan haddii kale khatartaasaa la geli oo aqalla shay un hanqawiyada unbay kuu gaari bahasha allah mustacaan allah mustacaan wacanhu waxaa laga wariyey abi hurayra radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi kunaa waxaan ehnay maca rasul rasulka al sal slem ayaan la joognay id samica wuxuu maqlay wajbatan jug ayuu nabiga maqlay sal allahu aleh ali waslem jug ayuu maqlay faqala wuxuu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan maa hada jugtaa waxay tahay ma garanaysaan maa hada kaas wuxuu yahay ama jugtaa waxay tahay ma garanaysaan qulnaa waxaan idhi allah warasuuluhu aclam alla iyo rasuulkiisaa ogsoon qaala wuxuu yidhi haada kanaytu xajaran waa dhagaxoo rumiya lagu turo bihi isaga fii naari naarta lagu turi mund sabciina khariifan toddobaatan dayrood ama toddobaatan sana ka lagu turay weyaan naarta lagu turay fa huwa isaga yahwi wuu hoobtay wuu ka hoobanayaa fi naari naarta xata intaha fa huwa cafwan fa huwa isaga yahwi wuxuu ka hoobanayay fi naari naarta uu ka oo intaas naartuu saa socday xata intaha ilaa uu kaga ekaaday alaana hadda fi qacrihaa salkeeda iloo ka gaara weeyaan hadda ayuu salkeeda gaaray fa samictum kadibna waxaad maqasheen adinka wajbataha jugteeda ayaad maqasheen weyaan io dhicitaankeeda rawah muslim toddobaatan dayrood toddobaatan sana ka hore ayaa dhagaxaan lagu tuuray jahannam ciyaadan billah kadibna intaa wuu sii meel uu ku hakanaya meel uu muxuu shakalma ama uu qabsanayna lama arko hadda ayuu marka gaaray maqalkaanaad maqasheen marka ikhwaani fillahi waa khatar ya waa halkaas ayaa marka waxaa weyan dadka lagu cuquubadaynayuu nabigeen sal alla l slam waxaa marka masale yaraan raba inaan baraarujiyo horaanna laga yaaba inaan ka dhawaajiyey laakiin si ijmaal ah si guud ahneed aan m kaga hadlay aan rabay inaan mxuu hadda baraarujiyo masalada maxay tahay masalada la yidhaahdo weyaan allaahu wa rasuuluhu aclam allahu warasuuluhu alam hadda hadii aan jug maqalno oon hadda isweydiinoon dhahna mxuu arrinta ayada maxay tahay jugta ayada ah maxaan leenahay allaahu aclam allaahu aclam lianna waa mahiibaat waa cilmilhayb wa cilmilhayb jug baa dhacday dad baa ku dhintay misaa ku dhimatay allahu aclam mise allah warasuulu aclam hadda allahu aclam laakiin haddii mas'ale diini ah nala weydiiyo tafsiilkaas maanan gelin tii hore oo hadda ka horan ka hadlay haddii mas'ale diini nala weydiiyo oo la yidhaahdo walaalaha rag ka mid a igu baraarug khayran oo ardayda ka mid ah alcilmu bayna atalaamiid wakulluna talaamiid haddii masale cilmiga ah, kadibna waan fiiriyey waan ogaaday in arrinta ay saxda alcilmu eh, cafwan haddii markana la weydiiyo oo la yidhaahdo mas'alada ayadaa xukunkeeda muxuu yahay oo qofku yidhaha allahu aclam waa tamaam arrin saxa laakiin hadduu ku dara allaahu warasuuluhu aclam hadduu ku ka warrama ya waa sax yadna wax dhibaato ay leeda ma laakiin tanladiida rasuulu in lagu dara waxaa weeyaan waxyaabaha cilmilghaybka ah iyo waxyaabaha uu alla ogsayn subxana wa tacaala nabiga calayi slat slam maalinta ayada allah wa rasuulu acla marka la leeyahay nacam isaga allah iyo rasuulkiisa ogsoon lianna rasuulka waa loo waxyoonaya sal allah aleh wasalam fi daka alwaqt cilmighaybkaas waa loo sheegay falaa yudhiru calaa haybihi ila man irtadaa min rasuulin fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada marka iyaga waxyi in huwa ilaa waxyun yuuxa naam martaas masaladaasaan raba inaan baraarujiye marka waa la dhihi karaa allah wa rasuulu aclam fi almasaa'il اddiiniya wاlaayaati اlqur'aani walaxaadiid الnabiy wاlaxkaam الsharciya allah wa rasuuluhu aclam waxba dhibaata insha allah tacaala ma lahan laakiin waxyaabaa cilmi haybka iyo waxyaaba la midka ah allahu aclam weeyaan baaraka allah fiikum nacam ayib xadiidka afar boqol iyo shanaad wa can cabdi bni xaatim radi allahu tacala canhu qala wuxu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem maa minkum adinka idinka mid ma ahan min axadin qof ilaa hadduu jira mia sayukalimuhu wuu la hadli doonaa rabbuhu rabbigii sayukalimuhu waxaa la hadli doonaa rabbuhu rabbigiis ayaa la hadli doono laysa isagai alla turjumaan uma dhexeeyo damiirka labada damiir midna allu u noqonaya midna cabdigu noqonaya fayanduru kadibna wuxuu fiirinaya addoonkii aymana minhu midigtiisuu fiirinaya falaa yaraa ma arka ilaa maa qadama camalkii ula imaada arkaya wayandur wuxuu fiirinaya ashama minhu bidaxuu fiirinaya falaa yaraa ma arka ilaa maa wuxuu hormarsaday mooyin wax kale ma arkay oo camalkii ahaa wayandur bayna yadayhi hortiisuu fiirinaya falaa yaraa maarka ila naara naar oo tilqaa wji wejigiisa mxuu ahay qaabilsan saa ugu soo jeedamo in wax kale maarkay e fataquu ka baqay annaar naarta ka baqa walow bishiqi tamra timir jabkeedba ha noqdee ama gobol iyo qayb timir ka midba ha noqotee ilaahay ugu baqa weyaan oo sadaqa la baxayuu nabig leh sal allah aleh ali an abi darin radi alahu taala anu qal abi qala rasul wuxuu yihi sal allah alيه ali waslm inii aniga anaa waxaan arkaa maa la tarown waxaad arkayna arkaya annaga naar miyaan aragnaa maya nabiga laakin alay sla naar wuu arka naarta waa la tusi jiray atat waxaa muxuu ahay jiqjiqleeyey jiqjiq markaa sariirta lagu fariisto kale oo culus muxuu ahaa qof ku fariista ama korsiga ama kuraasta aan aadka aan u adkayn markaad ku fariisata soo jiqjiq ma dhahda atat waxaa muxuu aha jiqjiqlaysay asamaau samadii waxuqa waa u martaa laha iyada antaita inaad jeeqjeqlayso way u martaa way u martaa weyaan oo arrintayada waxaa weeyaan garbay u leedahay maa fiiha samada kuma sugna mawdicu arbai asaabic afar farood meel la saaro ilaa haddii ay jirto maya wamalakun malak ayaa waadicun saaray oo dhigay jabhatahu wejigiisa saaray weyaan saajidan xaal uu sujuudsan yahay lilaahi tacaala alla weyne u sujuudsan yahay afar farood meel saara ma jirta ilaa malag baa muxuu ahay aa ku sujuudsan marka inay jiiqjiiqlaysa oy muxuu ahay taxamuli weydo arrinta ay diisdiisto waxa way aq bay uleeda gar bay uleeda wallahi baan ku dhaartay low taclamuun haddii aad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogsoon ladaxigtum waad qosi lahaydeen yar wala bakaytum waad oyn lahaydeen kaiiran in badan wamaa taladadtum kuma aadan raaxaysateen binnisaa'i dumarka alfurushi mxuu ahay sariiraha iyo firaashada dushooda weeyaan war akhrajtum waad bixi lahaydeen ila sucuudaati bannaanadaad u bixi lahaydeen taj'aruuna adinkoo magangelaysaan oo ilaahay subxana wa tacaala hoosgelaysaan taj'aruuna mxuu ahay magangelaysaan tastakiituun ka dalbaysaan naxariis iyo raxmad iyo magangelyo ila allahi alla weyne tacala korahay rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan waa xadii saxiix weeyaan xadiidkana wa atat uu yidhi bifatxi hamzi hamzad oo la kordhabo iyo watashdiidi aa'iaat oo la shido wataitu bifatxi tai taad oo muxuu ahaa la kordhabo iyo wabacdaha hamzatun maksuuratun la yidhaha taitu waalatiitu atiidkana sawtu raxli heeryada iyo rarka sawtkiisa weyaan iyo walqatabi muxuu ahaa kooraha waa waxyaabahan qatabka iyo heeryada iyo howlahaas waxyaabaha faraska iyo dameerka iyo geela iyo la saarta weyaan oo lagu fula washibha iyo wx la midka weyaan wamacnaahu macnihiisana ana karata man fi samaai dadka malaa'igta samada jooga badankooda oo min almalaaikati ana karata man duul badnidiisa oo fi samaai samada ahaada oo min almalaaikati malaaigta ka mid ah alcaabidiina alla caabudaayaan qad adhalatha wuu culseeyey weyaan xataa adat ilaa ay ka jiiqjiiqlaysa weyaan wasucudaatu bidami saadi saadka oo lagoday walcayni sucu la auruqaat waa jidid weyaan bannaanada jididkaad u bixilaydeen wamacnaa taj'aruunana tastakiiuuna aad magangelya iyo gargaar tastakiiuun aad alla gargaar ka dalbaysaan weyaan xadiidka afar boqol iyo toddobaad can abi barzata waxaa laga wariy bira'in uma za'in ra'i zalis daba dhigo nadlata ibnu cubaydin alaslamiy radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah slam laa tazuulu kama zuulayso qadama cabdin addoon labadiisa gomadood yowma alqiyamati maalinta qiyama ma zuulayso xataa yusala ilaa laga su'aalo can cumrihi cumrigiisa fima afnaa wuxuu ku dhammaashtiray wa can cilmi cilmigiisa fima facala fiihi wuxuu ku qabtay weyaan wa can maali maalkiisa min ayna iktisabu meeshuu kasoo shaqeeyey iyo wa fiima anfaqahu wuxuu ku bixiyey wa can jismihi jirkiisana fiima ablaahu wuxuu ku baaliyey uu ku dhammaashtiray ood ku burburiyey laga weydiiyey rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan wa xadiis saxiix xadiidkana weyaan xadiidka afar boqol iyo an abi hurayrata radi allahu tacala anu qal wuxu yhi abu hurayra qara'a rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah alay sl wuxuu akhriyey qara'a wuxuu akhriyey rasul rasulka alle sal allah alay slam wuxuu akhriyey qowlka allah subxaana wa tacaala yowmaidin tuxadiu ahbaaraha yowmaidin maalinta ayada tuxadiu waxay ka sheekaynaysaa oy sheegi doontaa ahbaaraha ahbaarteeday sheegi doontaa uma qaala nabigan wuxuu yidhi sal allah aleh wasalam atadruuna ma ogsoontihiin ma ahbaaruha ahbaarteeda waxay tahay ma ogsoontihiin nacam qaala waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam alla i rasuulkiisa aqoon ula weeyaan arrintooda yaqaana qaala wuxuu yidhi fa ina ahbaaraha akhbaarteeda an tashhada waa inay ku markaati furto calaa kulli cabdin addoon la arko aw amatin ama addoon la arko oo alla uu le weyaan addoonta laga hadla addoon la milkii maaha waxaa weyaan waa annagii annaga addoomma alla subxana wa tacala iyo dumarkii mxuu ahaay muslimaadka ahaa amaba xataa hayr muslimaat calaa kulli cabdin adoon la arka amatin adoon la arka bimaa camila wuxuu ku shaqeeyey calaa dahriha dhabarkeeda wuxuu ku qabtay ama ay ku qabatay addoontii ayay ku markaad kaci doontaa arlada weeyaan yowma tashhadu calayhim alsinatuhum yowma tashhadu calayhim alsinatuhum waaydiihim waarjuluhum arladiina waatan marka iyadna jirkiina markaad kaci doonaa asna nacam calaa dahriha dhabarkeeda wix lagu sameeyey taqul waxay leedahay camilta waxaad fashay kada wa kada fii kada wa kada camilta waad fashay kada shaygaas iyo wakada shaygaas fii yowmi maalin kada kada maalin heblaaye heblaaye ayaad saas samaysay weeyaan fahadihi taasaytu ahbaaruha ahbaarteeda taa weeyaan rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiidka asaga waxaa daciifiyey sheikh alalbani caleyh raxmat ullah fi ayuu ka daciifay weyaan nacam xadiidka afar boqol iyo sagaalaad can abi saciidin anhu qala wuxu yhi qala rasul rasul wuxuu yidhi sal lla ly slam kayfa ancamu seen u nicmaysana oon u barwaaqaysana oon u nasanaya wa saaxibu alqarni walxaal geeska amaba buunka saaxiibkiis waxaa la yidhahdaa annaga waxaan dhahnaa waan ku sheegnaa ya israafiil laakiin xadiid saxix ma lagu ya malakulmowdna maxaa lagu sheegaa ara'iil isna ma lagu xadii saxiixa haye malakalmatarna ayaa lagu sheegaa asna ya mikaa'iil xadii saxiix mau haynaa malakul waxyna yaa lagu sheegaa xadii saxiix mau haynaa marka waxaa loo baahan yahay hada waajib manzili afartaas malagta oo aadka loo yaqaano ya afartaas malagu nin walba shaqada uu leeyahay oo wadata daliilkeedii oo saxiixa iyo magaca uu leeyahay ayaa laydinka rabaa ma garateen yaa qaadanaya waajibka isaga adaa qaadanaysaa sabaqaka biha cokaasha inkaa kaa dambeeya qaate hay habeen dambe insha allahu tacala waxaa laga rabaa jibriil iyo malakuljibriil mikaa'iil israafiil azraa'iil miyaa la yidha kan kale <laughs> afartaa nin ama afartaa malag cafwan nin walba magaciisoo saxda oo sharcigu u yaqaano shaqada u qabto iyo adiladeeda oo iswadato insha allah tacala ayaad ahrinaysaan dulah qadar ayib wixii khalad ahna waad sheegaysaa oo sax ahayn oo loo yaqaan waad sheegaysaa ayib arrintayda waa muhim ikhwaan in laga faa'idaysto waa muhiim ah insha allah tacala wax khaladna way jiraan oo aada e hadda tarasakh fi ladhaan oo loo yaqaano saxna ahayn wax saxna way jiraan nacam ayib Eh, kayfa ancamu sideen u barwaaqaystaa oonu nicmaystaa wa saaxibu lqarni walxaal saaxibu lqarni geeska amaba buunka saaxiibkiis qad iltaqama isaga oo muxuu ahay afka gashtay iltaqama buunka ayuu saafku gashta weyaan saaxibuulqarni buunka inaad afuufin ninkii looga talagalay ay afka saa ugu haysta weyaan qad iltaqama oo wastamaca uu dhagaystay alidna idin uu dhagaystay afku sugaya yumaru mataa yumaru goorta la amra binafki afuufka oo fayanfu kadibna u afuufooyaan fayanfuqu u afuufooyaan fayanfuqu afuuf markaa fakaana waaba iyadoo daalika fakaana waaba iyadoo daalika arrinka isaga iyo arrintaa la sheegay haqwala ku culsaaday calaa asxaabi rasul rasulka asxaabtii sal allahu aleh ali waslm inay dhibtay oo xaaladda adduunka dhanba waxaa mxuu halkan la soo dhigay halkaasaa noola soo dhigay adduunka dhanba waxaa laga dhigay buunkii iyaamo oo afka saa loogu hayo kadibna dhegta uu saa u raariciyey malagii uu goorta la faraha ma haddeertaan ma toban daqiiq kadib ma saacad kadib nabigu wuxuu leey sideen u raaxaystaan nabigeena sal allahu aleh ali kun iyo afar boqol oo sanno ka hore ayaa laga jooga markuu nabiga alai slat sala yahy markaasuu annagana markii qadarka isaga kun iyo afar boqol oo sana laga gooy maxaa ka soo haray waxaa roonanleyn rumaynaya berigii wadaadada ay dhihi jireen raggii hore aad u yaqaana kun iyo afar boqol oo sano kunka waxay udhigantaa nabigeena alai sala slam nabiga alai sla slam ay udhigantaa kun nabiga u xisaabiy boqolka koobaad oo ku xiga kun iyo boqol abubakar u xisaabiy boqolka labaadna u xisaabiyo cumar u xisaabiy waa kun iyo laba boqol boqolka saddexaadna loo xisaabinayaa cumaan baa loo xisabinaya kun iyo saddex boqol allah waa soo dhawaat kun iyo saddex boqol la maraya ku dambeeyana oo afar boqolaadna loo xisaabina ali waaga waa nagu baryi marka kun iyo afar boqoloo waa dhammaantay maxaa ka dambeey marka wa shay iyo shay oo shaygii ma daqiiqada ma saacada maalina ma ma bila ma toban sana ma boqol sana ma laba raggii saa dhihi jiraa fiican ayaan u marina <laughs> daliil uma hayn dabcan <laughs> daliil u hayn ma ahayn daliil saxma ahaynin laakiin marka ayada moogtahay kaabigay noo soo dhigi jireen marka waxaa isla marka tan iyo iyo nabigana sal allahu aleh ali wasalam iyo wa shaygaas annaga muxuuha kaabigi soo dhigay saxaabadii moogta xadiidkaas ah, kaabigi looga soo dhigay sooma annagana wa shaygaasaa ah noogala soo dhigi jiray laakiin tii saxaabada mxalkan looga soo dhigayloo soo dhigay kaadka loo soo dhigay tii inbaa noo taala marka tansaxad taas weeyaan sideen u wa saaxibu alqarni qad iltaqama alqarna wastamaca alidna mataa yumar an yanfuk fayanfuk saas weyaan marka allah mustacaan fakaana waaba iyadoo dalika arrinkaasga taqol uu ku culsaaday ala asxaabi rasul lah sal sl nabiga asxabtiisa ku culsaaday faqaala lahu nabigu wuxuu yidhi quluu waxaad tidhahdaan xasbuna allahu ilaahay baa muxuu ahaa kaafiganaga ah wanicma alwakiilu wakiilna isaga ugu nicmo badan weyaan wanicma alwakiilu huwa rawahu tirmidi waqala xadiiun xasan saxu اlalbani alqarnu huwa isaga asuur waa buunka weyaan alladii kaasoo qaala allahu tacala aluu yidhi wanufika fi suur buunka ayaa la afuufay weyaan kada fasarahu rasul lah sal sl nabiga alla arrintaa ku fasiray xataa mufasir kale muusan fasirin aayaddaas qur-aanka xadiidka afar boqol iyo tobanaad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu abu hurayra qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal l slem rasuulka alle wuxuu yidhi man khaafa qofkii baqo adlaja waa habeen guuraa weliba idlaajka waa habeenka qaybtiisa hore awalkiisa hore oo la guuro weyaan waman adlaja qofka habeen guurana balaqa almanzila meeshuu usocduu gaara wayaan manilkii ayuu usocduu gaara wayaan alaa hooye ina silcat allaahi ilaahay beecshiradiisa ama ilaahay mxuu ahaa badeecadiisa silcada waa badeecada alaa ina silcat allahi badeecada la haaliyatun waa haali weyaan badeecada waa haali raqiis laguma qaato raqiis laguma helo weyaan alaa hooyay ina silcat allaahi alla badeecadiisa aljannatu waa janno weyaan ee jannada allah loo guntada rawaahu dlaja biiskaani daali wamacnaahu saara min awal leyl habeenka awalkiisa u socdaa weyaan wlmuraadu atashmiiru in la tafaxayto weyaan fi aacati aacada loo tafaxayto oo waxa weyaan si fiican looga shaqeeyo wallahu aclam xadiidka aad an caaishaa radi allahu tacala anha qaalat waxay tiri caaisha samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka ale sal l slm yaquul nabigoo leh yuxsharu nnaas dadkaa la soo kulmin doona yowma alqiyamati maalinta qiyaama xufaatan iyagoo kabala'aana curaatan qaqaawan ghurlan buryaqaba ama qolof qaba qultu waxaan idhi ya rasuul allahiyow alrijaalu wاnnisaau jamiican alrijaalu ragga iyo wاnnisaau dumarka jamiican dhammaantood yanduru bacduhum barkood miyay fiirinayan ilaa bacdin barkale fiirinayaan iyo waxaa weyaan dumarnimadii iyo arintii ayaa ku taagan oo rag iyo dumar wada qaawan oo buryoqaba oo waxaa weyaan kabala'aan oo meel wada taagan oo hal meel iskugu keeni doona ay arintii madaxeeda kusoo dhici waay aad bay ula yaabteen mxuu eh, ahaa qaala wuxuu yidhi nabigeena yaa caaishatu caaishoy alamru arinta ashaddu way ka daran min an yahumahum inuu murug geliyo dalika arrinkaas isaga cawre iyo waxaas inay qofku murug geliso waxawaa ka daranta waa ka weyn tahay ashad way ka weyn tahay arrintaayda weyaan way ka daran tahay wa fii riwaayatin alamru arrinka ahamu uu ka muhiimsan yahay min an yandura inuu fiiriyo bacduhum barkood ilaa bacdin marka kale muttafaqun calayhi qurlan bidammi alghayni almucjama ay hayra makhtuniin aynan gudnayn weeyaan rag iyo dumar wax gudan lama arko baabu rajaa'i rajada ayuu baabaya baabkaas baabulkhoof ayuu ahaa waxaa marka culimada ay yidhahdaan raximahum allah raxmatan waasica qofka mu'minka intuu ku sugan yahay intuu adduunka ku sugan yahay ood caafimaadka qabo ood barwaaqaysan yahay ood jiraneen waxaa la rabaa an yatiira bijanaaxay alkhawf waalraja laba baal oo khawf iyo raja inuu ku duula marna uu yidhaahda waad halaagsantay oo naarti allah adiga qumbaa laguu uumay oo adigaa khatar ku jirtaa oo ilaahay suu kugu dhaafaya oo niyow xaggeed mari doonta nafta ay qabato ya mar aysaa qabato marna uu yidhahdo ilaahay nicmadii subxaana wataala jannadiisa uu rajeeyo ood yidhahdo ilaahay subxaana watacaala waa tii nabigan uu shegay sal l sl waad noo iman donta insha allah caz wajal fircawn ayaa nool fircawn ayaa naarta muxuu aha mutay oo abulahab iyo abujahal ya ayaa jira oo waxa balow dhan ayaad ilaahay uumay oo ibliis ayaa jira oo waxa ummaddaasoo dhan oo qaar allah aanan lahayn oo kun sana macaabuda ayaa adduunkan ku nool allahu aali kuwalah ayaa taagan kuwaas marka ilaahay subxana watacala kuwaasuu naari doonaa ilaahay insha allahu tacala jannu isiin doonaa rajadaas ay soo gasho qofka markiiba haddana aad boodoodia laa ilaaha ila allah xaggeed janna indha ka marka daa'iman qofka waa inuu yaiiru bijanaaxay alkhawfi waraja saas marna uu nafta ay qabato marna uu rajada alle jannada alle soo dhigto oo saas ay isu miisaaman weyaan markuu qofka caafimaad qaba saasay culimmada leeyihin laakiin markuu qofka arko inuu buktay inuu jiraday in mowdkiisii uu soo dhowaaday in xaalad adag uu gaaray marka ayada uu qalbigiisoo dhan tifaqsiyo ilaahay inuu janno un wax kale usan taabsiinayn cadaab iyo naar aan loo dhowaynayn inuu qalbigiisa geliyo oo kadibna uu ku camalfala ana cinda danni cabdii bi falyadinna cabdii maa sha xadiidkaas macnihiisu ku camalfalo oo daa'iman ilahay inuu jannayna inuu barwaaqayna uu niyada ku hayo saas ayay culimmadu leeyihin raximah llah raxmatan waasica lidalika imaamka wuxuu sameeyey baabulkhowf ayuu keenay kadibna wuxuu ka daba keenay baaburaja ilan khowfun haddii loo shado ummadda qofku wuu quusanaya horaanna marin kugu sheegay rumayna oon muxuu halkan ka sheegay nin sheekh ahaa oo dadka yuqanid innaas dadka quusiyey muxuu samaynaya wuxuu ka sheekaynaya daa'iman wa abadan annaar alhawl walcadaab magaalo tuule ayuu daaci ka ahaa oo sheekh ka marka kitaabkii arbacurisaalka ma taqaanaan kii taarukslaadka yaa yaqaan arbacrisaalka ya rag yaqaan raggaa yaryar ma yaqaanaan mogta ya qofka ahlu taarukusalaadka waxaa ku qoran qofka taarukusalaadka ah markuu dhimana wuxuu dhimana asagoo muxuu ahay ooman oo haddii adduunka wix badaho biyo ku yeela la waraabiyo oonku usan daynaynin marka war dheeroo muxuu noocaasoo takwiifahoo cabsigelinaho laakiin wax asal aan lahayn oo badan aad keeni marka waxaan kala jeedaa yani eh, halkaasuu la istaagaya marka daa'iman wa abadan sooma arki jirin dad un markay istaagaan mowt iyo jahannama iyo cuquuba iyo halaag un ka sheekay sooma arki jirin wax kale weligood khudabtooda un takhwiif jaanib alkhawf alraja ayaanan aqoonino khawfun marka wadaadka noocaas u ahaa magaalow marka sheekh ka ahaa daa'iman wa abadan masaajidku ka istaagaya naartii unbuu halkaas soo dhigaya dadku wuxuu rabaa inay baqaan oo ilahay caabudaan kadibna dadkii daa'iman jaamacadda masjid waa sii yaraani kuwaana ka sii tegi siiraani markii dambe masjidkiiba xa ku soo haray nin walba u quusta khalaas waa la quustay mogta war lagu naara ood naarun gelayso wax wanaag kale uso olini soo liima iska shaqaysto <laughs> ya halkaasay dadka u soo hartay marka sheekh marka yara roon oo fiqiga iyo fiqiga ayaa marka waa kulmeen ninkii martiqaaday wuxuu yidhi niyow magaalada magaalo khayr qabti maaha dadkii masjid lagu kari waa oo khayr lagu kari waa oo waxbarasho cid bini aadan oo diin rabto malaha ummaddan waa ummad qallalan oo inkaar ay ku dhacday markaasuu yidhi dadka seed yeeshaa wuxuu yidhi dadkan wax walba waciid ilaahay subxana wa tacaala iyo naarta khatarteedii iyo dhibaatadii ay lahayd iyo aqlaashi iyo salaashiis la diyaariyey iyo qofka alla ku casiya khatarta alla kulma habeenay maalin kama day oo u sheegaa habeenay maalin waa u sheegaa laakiin maca daalika falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaarna ay noqdeen dad u socda ranka ujeedaba ma ahanba waada garanaysaa nabi nuux alai slat wuxuu samayn jiray qaala rabbi innii dacwtu qowmii leyla wanahaara yacni aayadda kale maxay ahayd tanwiici asaaliibti asaaliibtood kale mar israarkii iyo jahrigii iyo waxaa weyaan iclaankii iyo wamaa ilaa dalik waa sraatmisaara inahu kaana afaara yursil isma alaykum midnaaran waa arkaysa waxa uu samaynayaa mar muxuu ahay wanaag mar xumaanta eh, ku dhici karta mar habeen mar maalin mar koruqaad mar hoosudhig mar fardi mar jamaaca saasuu samayn jiri tanwiic alasaaliib wadaadkan marka usluub uu ku dhegay usluub tarhiib cabsigelin kadibna wuxuu yidhi masaasaa dhacday haa oo dadkan maba dad noocaas ahaa kelima ma isiin karta aniga wuxuu yidhi war bishaan dhamma ila joogo muxuu ahay dadka iga wacdi waa ku daaliba wadaadkii mimbarkuu istaagay halkaas markuu ku istaaga nacam wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah calaykum salaam war niman yahu bishaaran idin wadaa dhegaysta caawa haddii la raba ilaa afar sac iska gaari karna sooma <laughs> dadkii meelaha fog ka imaadayna waxa weyan hoteelka ay degayaan oo cidda iska bixin karin waxa weya saxibadooda ka bixinaya in badan <laughs> marka insha allah tacala waan waan soo koobaynaa biidn lla caz wajal waxba yaanan marka eh, wuxuu yidhi bishaaran idiin wadaa bishaaro nabi maxamed aleyhi salaatu wasalam baan inkaga wado iisoo dhiibay oo ammaanahan idiin dhiibin waa iga dhagaysta halkaasuu kaga bilaabay bishaarada maxay tahay wuxuu yidhi markaad masaajidka aad niyaysateen inaad weyse qaadataan id weysaysataan weysada ayada aad qaadateen dembigiinoo dhan waa la daadi sidiisaba dembiga dhanba waa la daadi adinkoo muxuufan oo dembigii kow bishaaro labaad waa idin wadaa ma fahamteen bishaaradaas iga qaato tan labaadna masjidsooma aadin mar alla markaa matilaabo qaadeen tilaabo kastood qaadaan xasana ayaa muxuu ahaa lidin qoray tilaabadii kalena dembi baa linkaga daadiyey bishaarada labaadna qabsada war ma qaadateen waa qaadanay ay bishaaro saddexaad ku darsada oo nabigiiso dhida alayh slat slam tan saddexaad waxaa weeyaan masjidka markaad soo gasheen in alla intaad salaad u fadhiideen o dhan waxaa weeyaan dad salaad xataa adinkoo sheekaysanay dad salaad ku jira la ajir lahayden adi ninkii wuxuu u bilaabay marka sheekhii bashaairta salaadii bas ilaa nimankii ay nin walba inuu jannada dhex taagan yahay ogaada inuu jannada dhex taagan yahay muxuu ahaa yaqiiniyey makhfurun lahu dambu qolyihii mataqaanaan kaniisadda joogo axadda iyo meelahaas inta aayar muxuu ahaa risiid gooyaan haye lacagta inta laga qaada kadibna sukuukal qufraan la qaybinayo muxuu aha dembigaada waa la laafoo kale tii been ahayd mogta tii run ah marka oo laakiin muxuu habaysan ayaad wadaadka aad u galay dadkii mid khayrabaad ilahay keene war imaada masjidka laga cararay masjidkii muxuu ahaa dhowr sa ilaa meel laga kala istaago dumarkii caruurtii iyo wixii dhan bil kaamil wadaad kala jooga mise afartan sida la sheegay ilaa magaalada dhan ay wada hanuunto karkaasu yiroo inkaar qabe ama duca qabe waxaa tidhahdaba ummadda cadaab un iyo un la dul taagnaanin waxaad yeelaysaa dadka nicmada ilahay u diyaariya khayrka iyo wanaagga ummadda u sheeg marka imaam nawwi aleh raxmatullah halkaas ka duulaya wuxuu keenay eh, alkhawf baqitaankii kadibna haddana muxuu keenayaa alraja wاnicam arka marka baab rajaai rajada ayuu baab yaha weyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa nabi allow yaa cibaadii yaa cibaadiy aladiina eh, alladiina kuwii asrafuu ku xadgudbeen calaa anfusihim nafyaalkooda ku xadgudbeen laa taqnatuu ha ka quusanina min raxmat illaahi naxariis alla ka quusanina weyaan maxaan ugu quusanaynin ilaahayow ina allaha alla weyne subxaanahu wa tacala yakfir wuu dhaafaa adunuuba dunuubta jamiican dhammaanteed dunuubtoo dhan wuu dhaafa alla subxana wa tacala gaallimuu dhaafa alla subxana wa tacaala hadduu qof ka tooba keeno gaalnimo jamiican ribuu dhaafaa dil muslim la dilay ayuu rabbi subxana wa tacala haddii laga toobakeen ugu dhaafaa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican nacam dhammaan ayuu dhaafaa inahu allaweyne huwa isaga alafuuru kii dhaafo weyaan oo dhaafitaan badan alraxiimu naxariis badan weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wahal nujaazii miyaan abaal marinaa oon cadaabnaa ila alkafuur gaalnimo badane kasmaan muxuu cadaabnaa jaza xun iyo cadaabka kuwaas kaasumaan marnaae dadkiina ahlu khayrka oo ahlu wanaagga oo ahlu masjidka oo wanaagga badan abaalkooda naar ma ahan lama jazeeyo oo laguma abaalmariya dadka la cadaabo oo la ciqaabo oo abaalka xun la siiyo waa dadka gaalnimo badanaha ila alkaafir xataa labadiinba arka ila alkafuur ila alkafuur subxaan allah allah akbar wa qaala tacala alla wuxuu yidhi inaa anaga waa ninkasadhaha waa nabi muuse iyo nabi haaruun calayhim asalaam inna annaga qad uxiya waxaa noola waxooda ilayna annaga ana alcadaaba cadaabka in la cadaabi doono ana alcadaaba cadaabka calaa man duul korkood inuu ahaaday kadaba alla beeniyey subxaana wa tacaala oo watawallaa xaqa ka jeestay dadkale cadaaba inay kuwaas yihiin ubaa noola ina qad uuxiya ilayna annaga ola noola waxyooday ana alcadaaba cadaabka calaa man kuwa dushooda inuu ahaaday ama ku dushiis inuu ahaaday kadaba alla beeniyey diintiisa beeniyey rususha beeniyey watawallaa kadibna jeestay laakiin qofka aamana wa aqbala waataaca isaga ma cadaaba la maya maya saas weeyaan waqaala tacala alla wuxuu yidhi waraxmati naxariisayda wasicat waxay u waasanahod kulla shayin ay waasac noqota weyaan nin walba iyo khalqi walba iyo abuur walba ilahay naxariista u waasaa wa tacaala marka naxariista alla qofka inuu ka quusto marka ma ahan weyaan xadiidka aad wa can cubaadat bni saamit radi allahu tacala arda qala wuxu yidhi cubaada qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu man shahida qofka qira an laa ilaaha ila allah alla lagu caabuda inuusan jirin oon aan la ahayn waxdahu xaal uu laa shariika wadaayna lahu uusan asaga usugnayn waana muxamadan nabi muxamed cabduhu alla addoonkiis u yahy rasuul rasuulkiisa wa anna ciisa nabi ciisana cabdullahi addoonka alla inuu yah wa rasuul rasuulkiis uu yahay qofkii muxuu ah qiro wa kalimatuhu kalimada alle oo alqaha uu ku turay ilaa maryamo maryamo uu ku turay wa ruuxun ruux oo minhu alla xaggiis ka ahaatay qofka intaa qiro nab ciisa marka la sifayna weyaan waana aljannata jannadan xaqun xaq inay tahay waana aljannata jannadan xaqun xaq inay tahay wanaara naartan adhalahu llahu ilahi wuxuu geliyay aljannata janna cala maa kaana min alcamal camal alla camalku ku jira ha ku jira shaqo kasta ha ku jira saasuu nabigeena sal lla slm muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslim culimadu waxay leeyihin qofka marka haddii intaas qiro laakiin dunuub badan faraha kula jira janno ilah wuu gelin doonaa walow xanaara la soo mariyo ha la soo cadaabo ha la soo ahir oo wixii laga soo nadiifiye jannada u dambayn doonto macnaheesaas wa nacam wa fii riwaayati limuslimi man shahida qofka qira an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudinsan jiri illa allah alla mooyane wa ana muxamada nabi muxamedan rasuullah rasuulka lagu yahay xarama allahu calayhi naar naartuu ilahay ka xaram yeela naartaana waxaa weeyaan culimmada qaar waxay leeyihiin naaru lkhuluud waa naarta waaritaanka tan laga xaran yeela nacam haddin lasoo tahiro lasoo nadiifiye waa dhici kartaa inuu ilahay iska dhaafo naar khuluud uusan marinlaa khuluud walaa naarta kale uusan marinoo toos muxuu ahay loo jannayana ilahi subxana watacala waba kuma ahan dad badanna saas mxuu aha in la yeela eh, iyo mxuu adilo badan baan soo marnay aw ninkii muxuu ahaa eh, sagaashan iyo sagaal nafood dilay kadibna ninkii sheekha ahaa uu masalada weydiiyey ku boqoleeyey aawe ninka asagaa janna la geliyey asagoo naarjanna eh, toos loo geeyey soo ma dembi ka weyn miyaa boqol qof qof dilay subxaan allah xadiidka afar boqol iyo toban iyo saddexaad wacan abi darin waxaa lagu radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi qala nabi nabigu wuxu yidhi sal l slm yaquulu allah alla wuxu yihi caza wajalla man ja'a qofka la imaada bilxasanati xasana la imaada wanaag la imaada falahu qofku wuxuu leeyahy cashru amhaaliha tobanlaabkeedu leeyahay aw asyadu ama tobankaas wax ka ziyadsan ayuu leeyahay waman ja'a qofka la imaada bisayi'ati xumaan la imaada fajazaau sayi'atin sayi'a iyo xumaan abaalkeed sayi'atun waa xumaan oo miluhaa iyada la toa weyaan aw aqfir ama waandha iska dhaafaaba am waan iska dhaafi rabbi saas ilo subxana watacaala waman taqaraba qofkii dhawaada ilay minii xaggayga eh, waman taqaraba qofku u dhowaada minii xaggayga shibran taa u dhowaada taqarabtu min waxaan u dhowaadaa diraacan baan u dhowaadaa dhudhun ayaan u dhowaadaa weyaan waman taqaraba qofka dhowaada minii xaggayga diraaci dhowaadana taqarabtu aan u dhowaadaa minhu isaga baacan bac ayaan u dhowaadaa man ataanii qofkii imaad ymshi isagoo socdaataytu waan u tagaa harwalatan ruclayn baan ugu tagaa weyaan waman laqiyanii qofkii ilow kalma biquraabi lardi arrada muggeed amaba muggeed wax u dhow arada oo buuxda wax u dhow amaba arada ooba buuxdaba oo khaiatan kafafi ila imaado laa yushrik aanan mxua la wadaajinayn bi aniga shayan shay aanila wadaajinayn oon shirki la imaadin laqiitu waan la kulmaa bimilihaa iyadoo kale oo maqfirat dambidhafaan mxua ka waa adiika qaybta kore laakiin tafsiirkan wuxuu gooni u yahay imaam nawwi ama sidii la rabay ha u sheego amaba ha u baahnaada sida hore in lagu dayo a man taqaraba ilaya qofkii ugu dhowaada aniga biaacati aacadayda taqarabtu ilayh waxaan ugu dhawaadaa biramatii naxariistaydan ugu dhawaada weyaan nacam alla ugu dhawaada naxariista laakiin qurbiga wa qurbun yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaihi caza wajal qurbiga markay dhacdo eh, waxaa weyaan qurbiyaan loo malayn annaga saan iskugu dhawaana la kala waxaasha alcayn marka la yidhahdo il isha quraajada iyo isha bini aadamka iyo isha maroodiga ya misleeyihin marka gacan la yidhahdo gacanta quraanjada iyo gacanta bini aadamka misleeyihin mid walba waa gacan gooni ah wax isku nooc ah marka walilaahi almaal acla marka gacan marka la yidhahya ku so dhicin middaadan daciifka ah ama middeenan daciifka ahoo dhiigga iyo xididaha iyo waxaa weeyaan mxuu ahaa cidiyaha iyo laha ciyaadan billah xataa inay maskaxda wax kuso dhacdaa khalad ahba waa yadun ilaahay inuu nool yahay xayaato alla soo ma laha ya mxuu aha huwa alxayu huwa alxayi sooma xayaato adna maxaa tahay alxay xayaatadaada iyo xayaatada elbis leeyihin waa maya wallaahi huwa alxay marka daa'iman wa abadan markaay kugu soo dhacda arrinta ayadaa arrinta halkan la aaduun ayaa alla xayaatadiisa qolyaha diidan sifaatka allah subxaana wa tacaala inuu alla nool yahay way ogol yihin daatada alla way ogol yihiin oo marka maxaa u diidaysaan abahan ka carrayna waxay leeyihin shabah waxaan ka carrayna haddii aan dhahna yad waxaan ka carrayna inaan lagu shabaha yadda bini aadamka de haddii ay saa taha xayaatadan u diiday marka alla subxana wa tacaala dee bini aadamka waa nool yihin soo ma alxay marka la yidhahdo waa hada xay xayaatada de xayaatadii ay shabahaysaa u diida maya maya leyihin maya sabc sifaada la yidhaha kuwaas gooni wa ya waa wax hariiba ah, xaqiiqatan marka qurbiga wa qurbun yaliiqu bijalaalihi arhalwala waa harwala eh, taliiqu bijalaalihi wacadamatihi wasultaanihi wakabriyaahi saas waa marka saas weyaan nacam ayib man taqaraba ilay biaacati taqarabtu ilayhi biraxmati baan ugu dhawaadaa wain zaada hadduu biiriya zidtu waan biirinaya anna wain ataani hadduu i imaado yamshi isagoo socda wa asraca uu soo degdega fii aacatihi aacadayda ataytu waxaan muxuu ah u tagaa harwalatan oo adiga laftirkaada su-aasha aan isweydiin waxay tahay marka taqarubka la leeyahay ood diracan aad leedahay intaad dhudhun saartaad ilaahay aad dhun saa ugu dhawaani macnaheeda maxay tahay salaadaad dukanaysa salaad waxaad ugu dhawaan alle maxay yihiin ya waa salaad ee waxbaad odhudhumin dhulaad odhumini ama aad masaafayni miya xitaa adiga taadii aanan ahayn muxuu ahay masaafayn la masaafayn marka baabka waa inaan muxuu ahaa aad iyo aad loo fahmo aad loo fahmo weeyaan ayib waraca fii aacati ataytu harwalatan ay sababtu waxaan ku shubaya alayhi aramata baan ku hubayaababtualayhi arama allah mustacaan wa sababtuhu biha waan kaga hormaraya weyaan oo asaga eh, waan kaga hormaraya walam uxwijhu uma dhibaata ila almashi lkaiiri socod badan uma dhibaata weyaan fi lwusuuli inuu gaadhay ilmaqsuud wuxuu rabay wa quraabu lardina bidami qaafi qaafta oo la goday wa yuqaalu bikasriha Eh, ma qiraab la yidhaahdo wadamu asaxu in la godo ayaana sax weeyaan la yidhahdana wa ashhar eena oona weliba aad loo yaqaanaa wa macnaahu maa yuqaaribu milahaa arada muggeeda ama arada buuxeeda waxu dhoweeyaan wallahu aclam xadiidka afar boqol tobaniyo afraad can jaabir radi allahu tacala anhu qal wuxu yidhi ja'a acraabiyu nin reer baadiya u yimid ila nabi nabigu u yimid faqal wuxu ya rasul allahyow mal muujibataan labada faqaala wuxuu yidhi man maata qofkii dhinto laa yushriku billaahi allah asagoon la wadaajinayn hayan wana dahala aljana jannu galaya mxuu ahay shirkila'aanta maxay waajibinaysaa jannay waajibinaysaa waman maatu qof geeriyood yushriku isagoo la wadaajina bilaahi bihi alla hayan hayna dahala annaar shirkigana muxuu waajibiyaa naar ayuu waajibiya rawahu muslim xadiidka afar boqol toban iyo shanaad xadiiaaad an anasin radi allahu tacala ana nabiya nabigana sal slam mucaadan wamucaadan mucaad radiifuhu uu nabiga muxuu aha la saaran yahay cala raxli rarada uu la saaran yahay wuxuu nabiga saarnaay wayaani qaala wuxuu yidhi ya mucaad mucaadow qaala wuxuu yidhi mucaad labayka ku ajiibay nabi allow labayk waxaa layidhaha ijaabatan bacda ijaaba ajiibitaan ay ajiibitaan kale daba taala labayk haa waa ku maqli waa ku maqli amaba waan ku ajiibe waan ku ajiibe weeyaan labayk waanku ajiibay waanku ajiibay wa sacdayka dhoroobitaankaada nabi allow ay la jirta weyaan qaal wuxuu yidhi ya mucaadi labayka qaala wuxuu yidhi mucaad marka labayka ku ajiibay ya rasul lah wasacdayka alaaan saddex jeer buu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi maa min cabdin addoon ma yashhadu qira an laa ilaaha ilahay inuusan jirin ila allah alla mooyane alla lagu caabudo inuusan jirin eh, eh, muxuu ahaa allah alla mooyane ila allah alla mooyane laa ilaaha ilaah ma jira ila allahu alla ma ogey haddaad tidhahda sax diidaysa miiqaa ilah oo jirta ya miaa ilah adunkan la sheegtaa qolyaha hadda hunuudda miqaay caabudaan kun an boqol halnina an boqol ilah caabud acuudu billah marka xaqiiqadaad ka wareegaysaa laakiin wax saxda maxay noqonaysaa laa macbuuda laa ilaaha ilaah xaq lagu caabuda ma jiro allah wax badana la caabudaa wax badana la caabudaa dhagaxaa la caabudaa geedaa la caabudaa nabi ciisa la caabudaa alayhi salatu salaam eh, ambiyadaa la caabudaa malaa'igtaa la caabudaa dabkaa la caabudaa eh, dad farjiga dumarka caabuda ciyaadan billah oo islaan sheegana weliba waxyaaba la yaab kale taas waa ya islaanay sheeganaan fajig dumarka hore caabudaan acuudu billah ayib marka saas weeyaan qaala nabigan wuxuu yidhi min cabdin adoon ma jira qila an laa ilaaha ilaah xaq lagu cabdo allah alla weyne mooyne wa anna muxamadan muxamadan cabduhu addoonkiisuna iyo wa rasuulu rasuulkiisa sidqan run min qalbi qalbigiisa uu kan run sheega ilaa hadduu jira miya xaramahu allah ilahay baa ka xaram yeel qaala wuxuu ya rasuulahi afalaa uhbir biha annaas dadka maan u sheego faystabshiruu ha bishaaraysteene qaala wuxuu yidhi idan haddii arrinka aad samaysa yatakilu way tala saaranayaan oo bishaaraday tala saaranayaane camalka ha samaysteen oo darajaadkooda kor loo qaade oo dunuub badan ha laga dhaafee faraha kala bax weeyaan faahbara wuu sheegay biha bishaaradaas ayuu sheegay mucaadan mucaad mucaadan mucaad cinda mowti markuu dhimanaya agteeda ayuu sheegay ta'auman isagoo ka baqa inuu dembaabo oo mxuuha cilmigaas u qariy inuu ku dambaabo isagoo ka baqa ayuu sheegay weya muttafaqun calayh wa qowluhu ta'auman ay khawfan isagoo ka baqa min alimi dembi fii katmi hada alcilmi cilmigan qarantiis inuu ku dambaabo isagoo ka baqa ayuu sheega weeyaan xadiidka aad وan abi hurayrata radi اllahu tacala anhu w abi saciidin اkhudriy radi اllahu tacala canhuma inta salaadda lagaga baxaayay ayaan meesha uga tagaynaa ikhwaani salaadda meeqa lagaga baxaayay iyo aad sheekeeyey oo meeshaan ku socdiyaan gaarilah xadiidka aad an anas radi allahu tacala anu ana nabiya nabigeena sal ah, xadiidka aad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu aw abi saciidin khudri radi allahu tacala canhu shaka raawi raawiga ayaa shakiyey walaa ma dhibaayo ashaku shakiga ma dhibaayo fii cayni aaabiyi axaabiga caynkiisa jahalatu saxaabiy laa tadur baabulmustalax ad ku qaadateen ama ku qaadan insha allah tacala liannahum maxaa yeelay kulluhum dhammaantood cudulun waa cadaalad weeyaan caadiliin waa dhammaantood qaala wuxuu yidhi saxaabigaas lama kaana marka ahayd lamma kaana markuu ahaaday yowmu ghaswati tabuka tabuuk duulaankeeda markuu ahaaday oo la gaaray weyaane maalinta tabuuk duulaankeeda la gaaray asaaba naasa dadka waxaa ku dhacay majaacatun baahi ku dhacday oo tabuukaa la joogay fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuullahyow low adinta haddii aad noo lahayd lana annaga oo fanaxarna kadibna aan gowracna nawaadixana awrta aan biyaha ku dhaansano ama aan raranayno oon wadanna aad amri lahayd inaan gowracno fa akalnaa kadibna aan hilibkeeda aan cunno wadahanna aanan ka subkana jirkanaga noqotya iyo harkaha aan wada noqotya iyo xitaa waalash laftageeda aan ka subkana hilib iyo subag baan helaynaa weyaan aan gowracaan gowracana adnoo idin lahayd aa fiicnaan lahayd qaar muxuu ahaa saasuu ay ka codsadeen faqaala rasul wuxuu yidhi ifcaluu haddii ay saad sameeya oo awrtii aad wadateen gowracda faja cumar cumar baa yimid radi allahu canhu faqala ya rasul allahi in facalta haddii aad arrintaas samayso oo xoolaha gowracaan nimankan awrta ay gowracaan qalla dahru dhabarkii iyo wixii muxuu ahaa la fuulaayey oo meel lagu gaarraa yaraani meel dheerna waan joognaa qalla aldahru walaakin udcuhum u yeer inay keenaan bifadli aswaadihim zaadka ay wataan wixii ka soo haray inay keenaan kow uma intaa kadibna udcu llaha lahum alla u bari calayha dusheeda bilbarakati baraka inaad ilahay barakay ilahay u bari lacala allaha alla waxaa mxuu ahay laga yaaba an yajcala inuu yeela fii dalika arrinka asaga albarakata baraka faqala rasullah wuxuu yidhi sal sl nacmha fadacaa wuxuu u yeelay binacin saan amaba sad amaba masalla waxaa weya aqalasha waa maqaar fidsan weeyaan naciga taas waa nacin masalla ayuu keenay amaba maqaar fabasau kadibna nabiga ala sl wuu fidiyey uma dacaa wuxuu u yeedhay bifadli aswaadihim zaadkooda wixii soo haray ayuu u yeedhay fajacala rajulu ninku wuxuu gudagalay yajiu inuu keena bikafin hal dhuub bikafi duratin galley oo dhuub inuu keena dhuubka waa intaa wayajiu alaakhara midna u keena bikafi tamrin hal dhuub oo timir ah wayajiu alaaharu mid kale u keena bikisratin jabyar yar oo rooti ah amaba khubsi ah uu keeno xata ijtamaca ilaa kasoo ka soo aruuraan cala natci saanti amaba dusheeda ay ku soo aruuraan nacam min dalika ashay shayga asaga yasiirun cala natci min dalika cunnada ayada shayun shay yasiirun oo ay ka soo aruurta weeyaan fadaca rasul rsulka wuxuu yidhi sal slam fadaca rasul rsulka wuxuu ku ducooyey bilbarakati baraka yuu ku ducooyey uma qaala wuxuu yidhi khuduu waxaad ku qaadataan fii awciyatikum malashiina ku qaata oo raashinkan nin walba ha fa ahaduu waxay ku qaateen fii awciyatihim walaashoodii ay ku qaateen weyaan xataa maa tarakuu ilaa inay ka tegin fi lcaskari ciidankii dhexdiisa wicaa'an waal ilaa mala'uuhu way buuxiyeen waal kasta ama ha noqoto muxuu ahaa jawaan amaba muxuu ha godan wax lagu rita wax alla ha wax alla waxay wateen way buuxiyeen oo raashinka laga buuxiyey at buiadibna markay buuiyeen haddana way uneen xata habicu ila ka wada dhargaan fadla uu soo hara fadlatun hara uu soo hara weyaan allah akbar waa barakada ducada nabigan ala sl slam faqala rasul wuxuu yidhi sal allah alay waslam ashad waxaan qiraya an laa ilaaha ila allah anii ana rasuululahi ana anqiraya laa yalqa intaa markuu sheegay ayaa wuxuu yidhi laa yalqa maxaanu shaahidka xadiiska dhan waa intan laa yalqaa lama kulma allaha alla weyna bihimaa labadaa shahaado oo ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muxamedan rasuululah lama kulma bihimaa labadaa shahaado cabdun adoon oo hayra shaakin aanan shaakisnayn oo shaki iisun ku jirin oo fa yuxjaba laga xijaaba can aljanna laga xijaaba nin ilaahay la kulmo ma jira isagoo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah intaas isagoo mxuu wata oon shaki uusan ku jirin oo dhab oo aaminsan alla lama kulma kadibna janna laga xijaaba jannada la geliya weyaan waa bishaaro aad weyn subxana rawahu muslim hada wallah aclam wsal allah wslam ala abdihi rasuuli mustafa